رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين التبشير والتهنئة بالخير waxaanu gelaynaa sunnayn inay tahay in laysku bishaareeyo khayrkana laysugu tahniyeeyo waa wax aad io aad u fiican oo muslimiinta dhexdooda looga baahan yahay mar allaala markaad walaalkaa wax khayra u soo maqasho waa loo bishaareeyaa waana loo tahniyeeyaa qaala allahu tacaala ilaaha sarreeya wuxuu yidhi fabashir cibaadi addoommadayda u bishaaray buu yidhi ilaa subxaanahu wa tacaala fabashir bishaaray rasuulkii ilaahayow cibaadi addoommadayda u bishaaray aladiina kuwa yastamicuuna alqawla qowlka dhegaysanaya fayattabicuuna axsanahu kiisa wanaagsanna markaa raaca annaday dhegaystaan qofka hadlaayay dhegaystaan wax allaala wixii fiican bay ka qaataan oo way ka raacaan diinta markay dhagaystaan fayattabicuuna axsanah kulli wuu wanaagsan yahay oo way wada raacayaan wa qaala tacaalaa yubashiruhum wuxuu ugu bishaaraynayaa rabbuhum rabbigood biraxmatin raxmad iyo naxariis minhu xaggiisa ka ahaatay wa ridwaanin iyo raadi ahaasho iyo wa jannaatin jannooyin lahum ay ku leeyihiin fiihaa gudaheeda naciimun naciimo oo muqiimun joogto ah nimco muqiim ah oo joogtaa bay ku leeyihiin wa qaala tacaalaa wa abashiruu biاljannati alatii kuntum tuucaduun wa abshiruu bishaaraysta biاljannati janna ku bishaaraysta allatii jacaysta wa qaala tacaalaa fabasharnaahu waan ugu bishaaraynay nebi ibraahiim bighulaamin xaliimin wiil dulqaad badan wiil dulqaad leh inuu dhali doono ayaan ugu bishaaraynay waa ismaaciile wa qaala tacaalaa walaqad jaa'at way timid rusuluna rususheenii ibraahiima ibraahiim bay bishaaro ugu yimaadeen bishaaray u keeneen wa qaala tacaala waimra'atuhu naagtiisiina qaa'imatun tu taagan bay ahayd fadaxikad way qosashay fabasharnaaha waan u bishaaraynay biisxaaqa isxaaq ayaan ugu bishaaraynay wa min waraa'iha isxaaq gadaashiisana yacquuba yacquub ayaan ugu bishaaraynay isxaaq gadaashiisana wa naagtiisii waa saara waa ismaa ibraahiim xaaskiisii qaa'imatun tutaagan ayay ahayd fadaxikad way qososhay fadaxikad qaar baa waxay dhaheen faxaadat dhiiggiibaa dib ugu soo laabtayoo way xayshay bacdamaa islaam waayeed ahoo weynaatay ay ahayd fadaxikad way qusushay oo daadda ibraahiim iyo martida dhex maraysa miyaadan cunayn iyo maad cuntaan iyo wixii ayay ku qusushay fabasharnaaha waxaan ugu bishaaraynay biisxaaqa isxaaq inay dhali doonto wa min waraa'i isxaaq isxaaq gadaashiisana yacquuba yacquub inay dhali doonto ayaa wa qaala tacaala fanaadathu almalaa'ikatu malaa'igtii ayaa u soo naadisay wahuwa qaa'imun asagoo taagan waa nebi zakariya markuu ilaahay owlaadda ka baryaayey mixraabka intuu istaagay buu dhawaaqay uu yidhi ilaahow agtaada iga sii durriyo tayiba ah innaka samiicu ducaa fanaadathu almalaa'ikatu malaa'igtii baa u soo dhawaaqday oo u soo naadisay wahuwa qaa'imun asaga oo taagan yusallii tukanaya fi lmixraabi mixraabka markaa ku tukanaya anna allaaha ilaahay yubashiruka wuxuu kuugu bishaaraynayaa biyaxya yaxya ninka la yidhaahdo wiil yaxya la yidhaahdaa qali doontaa wa qaala tacaala id qaalat almalaa'ikatu xus wakhti ay malaa'igti tiri yaa maryam maryame in allaha yaraynayaa bikalimatin kelimad oo minhu xaggiisa ka ahaatay ismuhu magaciisana almasiixu masiix uu yahay aayadahaasoo dhan waa aayado bishaaro ah oo wax u bishaaraynaya dadka wal aayaatu aayaadka oo filbaabi baabka ku soo arooray bishaaradana kafiiratun macluuma way fara badan yihiin waana la yaqaanaa wa ama alaxaadiiu alaxaadiidu fa fakaiiratun jidda aad bay u badan yihiin ayaguna wahiya mashhuura waana mashhuuro waa caano fi baa laga helaa minhaa waxaa ka mid ah can abi ibraahim wayuqaalu abu muxamed wayuqaalu abuu mucaawiya intaba waa la yidhaahdaa abu abuudaasee waa cabdullaahi bnu abi awfa radia allaahu canh ana rasuula allah bashara wuxuu ugu bishaareeyey khadiijata khadiija radia allaahu canha bibeytin guri oo fi ljannati jannada ku dhex yaala min qasabin oo qasab ka samaysan aad u qurux badan macnaha laa sakhaba fiihi aan buuq lahayn walaa nasaba tacab iyo daaltoona aan lahayn muttafaqun calayh qasab macnaa huna allu'lu'u almujawaf ayaa la yidhaahdaa jawfkiisa oo dhan waa luul guri asagoo dhan wada luul ah oo lagu qurxiyey ayaa qadiijo nebiga ugu bishaareeyey inay jannada ku leedahay waasakhabu alsiyaaxu wallaqot waa buuqa iyo qaylada waatacabu ee annasabu attacab nasabkuna waa tacabka iyo daalka can abi muusa alashcari radia allaahu canhu annahu tawada'a wuxuu ka soo weyse qaata abu muuse fii beytihi gurigiisa uma kharaja kadibna wuu soo baxay faqaala wuxuu yidhi la'alsimanna laasimee oo laasimee maanta rasuula allaahi rasuulkii allaan la joogayaa oon laasimayaa wala akuunanna ahaadee oo ahaadee macahu nebiga micigiisa nebiga nicigiisaan ahaanayaa yowmii haada maalintaydan oo tan ah fa jaa'a wuxuu yimid anu abuu muuse almasjida masaajidkii buu yimid nebiguu raadinaya fasa'ala wuu weydiiyey can ilnabiyi nebiga sala allahu calayhi wasalam faqaaluu waxay u yidhaahdeen dadku weydiiyeyna wajaha haa hunaa meeshaan buu u dhaqaaqay wajaha waa u jihaystay oo wuu aaday haahunaa meeshaan qaala wuxuu yidhi fakharajtu waan baxay calaa aafarihi raadkiisa as'alu canhu anigoo weydiinaaya meeshii la ii tilmaamay ayaan soo aaday anigoo meeshaan imaadba weydiinayo nebigii aabay dhahaya xataa dakhala ilaa uu galay bi'ra ariisin bi'ra ariis meesha lagu magacaabo bi'ra ariis ceelkaa ilaa uu tegey fajalastu waan fadhiistay cinda albaabi albaabka agtiisa xataa qadaa ilaa uu gutay rasuulka alle xaajatahu xaajadiisa ilaa dantiisii uu gutay watawada'a wuu wasaqaatay fa qumtu ilayhi waan u istaagay fa idaa huwa waaba asagoo qad jalasa fadhiistay calaa bi'ri ariisin ceelkii ariis wa tawasada wuxuu dhexda uga fadhiistay qufaha karkaarkiisa ceelka dhismaha saa ugu wareegsan korkiisa ayuu bartamaha iyo dhexda uga uu can saaqayhi saaqaynkiisa dhudhumihiisa ayuu markaa furay nebiga wadallaahuma wuxuu ku raariciyey filbi'ri ceelka ceelka ayuu lugaha saa ugu raariciyey karkaarkii ceelkana wuu ku fadhiistay wuxuuna furay ee nebiga saaqiinkiisa waa lugihiisa inta dheer fasallamtu waan salaamay calayhi korkiisa humma insaraftu kadibna waan ka soo gadoomay fa jalastu waxaan fadhiistay cinda albaabi albaabka agtiisa bi'ra ariis albaabkii laga soo gelahayay ayaan fadhiistay fa qultu waxaan idhi la akuunanna ahaadee oo ahaadee dawaaba rasuulillaahi rasuulka alla waardiyihiisa bawaabkii iyo waardiyihii nebiga ayaan ahaanayaa sala allahu calayhi wasalam alyowma maanta fajaabani fadafaca albaaba albaabkii buu soo riicay riixay faqultu waxaan ihi man haada waryaa waay wax albaabka garaacaya faqaala abuu bakrin wa abuu bakr faqultu waxaan ihi calaa rislika aayar tartiib meeshaada joog baan ihi buu yidhi uma kabacdi dahabtu waan baxay oo nebigan u tegay faqultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuulkii ilaahayow haadaa abuu bakarin kaasi waa abuu bakaroo yasta'dinu isti'daan wuu weydiisanaya wuxuu rabaa inuu albaabka soo galo wuxuu rabaa inuu albaabka soo galo abuu bakar waaye oo isti'daan weydiisanaya faqaala wuxuu yidhi nebiga i'dan lahu u idin u fasax oo soo gal dheh wabashirhu biljannati jannana ugu bishaaray allah jannana ugu bishaaray abuubakar ee soo gal dheh fa aqbaltu waan soo qaabilay xataa qultu ilaa aan ku idhi liabii bakar udkhul soo gal wa rasuuluullaahi rasuulkii allana yubashiruka biljannati jannuu kuugu bishaaraynayaaye iyadoo rasuulkii alla janno kuugu bishaaraynaayo soo gal ayaan tidhi fa dakhala abuubakarin wuu soo galay xataa jalasa ilaa uu fadhiistay can yamiini annabiy can yamiini annebiy nebiga midigtiisa sala allah calayh wasalam macahu asaga micigiisa ayuu fi filqofki qufkii iyo ceelkii dhismihiisii kore yuu nebigu kula fadhiistay wa dallaa wuu ku raariciyey abuubakarna rijlayhi labadiisa lugood filbi'ri ceelka kamaa sanaca rasuuluullaahi sida uu nebigu sameeyey sal allahu calayh wasalam wa kashafa wuxuu fayday can saaqayhi dhudhumooyinkiisii uma rajactu waan noqday buu yidhi abuu bakar ee aan dhehe abuu muuse wa jalastu waan fadhiistay waqad taraktu akhii walaalkii baan uga soo tegay walaalkay ayaan ka soo tegay oo yatawada'u wayse qaadanaya oo wayalxaqunii isoo haleelaya walaalkay ayaan guriga uga soo tegay buu yidhi walaalkay oo wayse qaadanaya oo raba inuu iga daba yimaadana waa jiray fa qultu waxaan idhi in yurid illaah hadduu ilaahay la doonay bifulaanin hebel yuriidu akhaahu walaalkiisu ula jeedaa khayran haddii ilaahay walaalkay khayr la doonay ya'ti bihi wuu imaan doonaa bishaaraa ka socota meesha haddii walaalkii inta yimaado albaabka soo garaaco nebiga loo soo sheego muxuu odhanayaa u fasax jannana ugu bishaaray soo ma aha walaalkay haddii ilaahay khayr la doonay waa imaan doonaa baan nebigu yidhi fa idaa insaanan qof ayaaba yuxariku albaaba albaabka soo dhaqdhaqaajinaya yuxariku albaaba baabka dhaqdhaqaajinaya faqultu waxaan idhi man haada yaa waayo wax albaabka soo xarakaynaya ama soo garaacaya faqaala wuxuu yidhi cumar ibn alkhaaabi waa cumar ibn alkhaaab faqultu waxaan idhi buu yidhi calaa rislika meeshaada joog aaya tartiib meeshaada u joog calaa rislika uma ji'tu waxaan u imid ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam fasallamtu calayhi waan salaamay waqultu waxaan idhi haadaa cumaru kani cumar waaye rasuulkii allow yasta'dinu isti'daan weydiisanaya faqaala rasuulku wuxuu yidhi i'dan lahu u idin wabashirhu biljanna jannana ugu bishaaray u fasax oo janno ugu bishaaray faji'tu cumar cumar ayaan u imid faqultu waxaan idhi adina wuu kuu idmay wayubashiruka rasuulu اllahi sala اllahu calayh wasalam biاljannati jannana wuu kuugu bishaareeyey rasuulkii alleh fadakhala wuu soo galay fajalasa wuu fadhiistay maca rasuuliillaahi rasuulka micigiisa sal allahu calayhi wasalama fi lqufi karkaarkii ceelka can yasaarihi nebiga bidixdiisa ayuu fadhiistay midigna waxaa ka fadhiya ee iminka lagu magacaabo bakar wadalla waa raariciyey rijlayhi labadiisa lugood waa cumare fi lbi'ri ceelka gudihiisusa ugu raariciyey uma rajactu waan soo noqday fajalastu waan fadhiistay faqultu waxaan idhi in yurid illaahu hadduu ilaahay hebel khayr yacnii akhaahu buu ula jeedaaye ya'ti bii wuu imaan doona alla walaalkayo weysaysanaaye oo iga soo daba socdaan ka soo tegaye ilaahyo muu yimaada waayo macnaha khayrba haddii ninkaa maanta lala doonay bishaarooyinkaa jannada laysugu bishaaraynaayo ayuu markaa heli doonaa ya'ti bihi wuu imaan doonaa haddii walaalkii ilaahay khayr la doonay fa jaa'a waxaa yimid insaanun qof oo faxaraka albaaba albaabkii buu soo riixayuu soo gelgelay ama soo garaacay fa qultu waxaan idhi man haada yaa wax albaabka garaacaya waa kuma faqaala cumaan bni cafaan cumaan ibni cafaan waayo faqultu waxaan idhi calaa rislika aayar meeshaada joog oo tartiib u joog waji'tu nabiy nebigaan u imid fa akhbartu baa bannaanka taagan baan idhi faqaali idin lahu ufasax adigana asagana wabashirhu biljanna jannana ugu bishaaree jannana ugu bishaaray maca balwa tusiibuhu imtixaan waa casiibi doono balaayaa casiibi doonto cifmaan janno ugu bishaareey una fasaxa soo galee ayadoo imtixaanna qabsan doono maca balwaa tusiibuhu faji'tu waanu imid faqultu waxaan ku idhi udkhul soo gal wayubashiruka wuxuuna kuugu bishaaraynayaa rasuulu ullaahi sala allahu calayh wasalam biljannati jannuu kugu bishaaraynayaa maca balwa tusiibuka ayadoo imtixaanna ku qabsan doono uuna ku asiibi doono fadakhala wuu soo galay fawajada wuxuu helay alqufa qufkii qadami oo buuxsamay karkaarkii ceelka dhismihiisii oo buuxsamay ayuu helay fa jalasa wuu fadhiistay wijaahahum hortoodu fadhiistay waa safkii ay fadhiyeen wuu buuxsamay saasoo marka safkii labaad ee kasoo horjeedkiisa yuu keligii bilaabay wijaahahum oo min ashiqi alaakhari shiqiga kale markaa ah dhinacii kale markaa ah qaala saciid ibnuulmusayib wuxuu yidhi waa taabiciye fa awwaltuha waxaan ku fasiray habkaas ay u fadhiyaan qubuurahum qubuurtooda qubuurtoodaan ku fasirayo nebiga iyo abuubakar iyo cumar way isku dhinac duugan yihiin cuhmaanna wuxuu kaga soo qaabilsan yahay dhinaca kaloo baqic buu ku duugan yahay sidaa darteed waxaan habkaa ay u fadhiyaan aan ku fasiray oon ku awilay qubulanaraanii wuxuu i amray rasuulkii alla bixifdi albaabi albaabka xifdintiisa oo markaan riwaayaddan waxay tilmaamaysaa waxay tilmaamaysaa riwaayadan in rasuulku amray sala allahu calayhi wasalam rasuulka ayaa amray tii horena asagaa yidhi anigaa waardiyeynaya maanta oo rasuulka waardiyihiisa ahaanaya sala allahu calayhi wasalam riwaayaddan waxay tidhi wa amaranii rasuulullaahi rasuulkii allah i amray bixifdi baabi albaabka xifdintiisa wafiiha waxaa ku jirtay riwaayadan anna cuhmaan xiina basharahu markii nebiga uu ugu bishaareeyey jannadii xamida allahu tacaala ilaahay ayuu ku mahiyey uma qaala wuxuu yidhi allaahu almustacaan ilaahay ayaa la kaalmo weydiisanaya ileen balaaya asiiri doontii imtixaan markii la yidhi wuxuu yidhi wallaahu almustacaan ilahay baa laga gargaar weydiisanayaa qowluhu uu yidhi wajaha bifatxi lwaabi wa tashdiidi iljiin baa la afriyaa ay tawajaha wuu u jihaystayo wuu aaday waaye wa qowluhu uu yidhi bi'ri ariisin huwa asagu bifatxi ilhamza wa hamsadoo la kordhiga wa kasri raa ra'dana la kasriyo la reebo wa kasri raa wa bacdaha yaa ya baa la akhriyaa muhanaatun min taxti asaakina kor laga laba dhibceeye oo saakinoo reeban uma siin oo muhmala wahwa masruuf waaye wa minhum man manaca sarfahu waalqufu bidammi alqaafi watashdiidi alfaa huwa almaha xawla albi'ri ceelka geerkiisa laga dhiso qowluhu uu yidhi calaa risliki bikasri raa calaa wa qiila bifatxiha waa la kordhigi karaa rislika iyo raslaka labadaba ay urfuq sug joog meeshaada ah, calaa rislika aayar ayaa loola jeedaa wa can abi hurayra radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi kunnaa waxaanu ahayn qucuudan kuwa fafadhiya xowla rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nebiga gaararkiisa wa macanaa abuu bakarin wa cumar abuubakar iyo cumarna way nala jireen radia allaahu canhuma fii nafarin jamiica annagoo ah faqaama rasuuluullaahi rasuulkii allah ka istaagay min bayni adhurinaa dhexdeenna fa abda'a calaynaa waana naga soo daahay nebiga intuu naga dhex kacay haddana soo habsaamay sii u aaday asoo noo soo socda intuusan na soo gaarin in nala ka dafo ayaan markaa ka cabsanay fafasicnaa waan argagaxnay waqumnaa waan istaagnay fakuntu waxaan ahaa buu yidhi abuu hurayra awala man fasica qofkii ugu horreeyuu cabsaday argagaxay nebiga markii la waayey fakharajtu waan soo baxay abtaqii anoo dalbaya rasuula allaahi rasuulka allah sal allah calayh wasalam aad bay nebiga u jeclaayeen nebiga aad bay u jeclaayeen sala allahu calayhi wasalam ninkii ugu horreeyey ee istaagay argagaxee cabsaday ee nebiga raadintiisii ku dhaqaaqay baan ahaa buu yidhi xataa ataytu ilaa aan imid xaa'itan gidaar ama derbi oo lilansaari reer ansaaruu lahaa oo libanii najaar reer banii najaar macnaha beer derbi ku warin baan imid fa durtu bihi waan ku soo wareegay hal ajidu inaan helo lahu asaga baaban albaab albaab aan ka galo si aan nebiga uga soo fiirfiiriyo ayaan gidaarkii ku wareegay falam ajid ma helin fa idaa rabiicun waa keli yadkhulu galahaya fii jawfi alxaa'iti derbiga ama beerta dhexdeeda oo min bi'rin ceel khaarijahi bannaankiisa ka yimid ah waalrabiicu ajadwalu sagiir waa kanaalka yar keli baa la yidhaahdaayoo beeraha mar allaala marka la waraabinaayo kelibaa loo soo jeexaa markuu webigu u dhow yahay waa jeex yaroo biyo mareen ah kaasoo derbiga beerta gelayo gudaha maahay albaab kale waa waayey buu yidhi albaab kale markaa waa waayey faxtafastu waan iskuusay buu yidhi waan is-uugay fa dakhaltu waan galay calaa rasuuliillaahi rasuulkii allaan ku galay fa qayra abuu hurayra miya macnaha sidaa abuu hurayra ma abuu hurayra faqultu waxaan idhi nacam yaa rasuul allah haa rasuulkii ilaahay qaala maa sha'nuk maxaa xaalkaagu yahay maxaa kugu dhacay maxaa ku keenay qultu waxaan idhi kunta bayna adhurina dhexdeenaad ku sugnayd faqumta waad soo istaagtay faada'ta calaynaa waad naga soo bahay fakhashiinaa waan cabsanay an tuqadaca inna laka kaa dafo duunanaa sokadeena adoonna soo gaarin in lagu dafo ayaan markaa ka cabsanay fafazacnaa waan argagaxnay waan cabsanay rasuulkii allow fa kuntu waxaan ahaa awala man fasaca qofka ugu horreeyey argagaxay fa ataytu waan imid haada alxaa'iqa beertan baan imid ama derbigan faxtafastu waan isyareeyey kamaa yaxtafisu dawaco ama dacawo waa la yidhahdaa soo maha sida ay isku kuustay isku yaraysaan isku yareen macnaha say ugu suuro gasho meeshaa inuu ku xaliisho ilaa isagoo sidiisaa ma geli karo wuu iskuusay oo aad buu isku yareeyey markaasuu galay wa haaulaa'i kuwan annaasu dadkii waaye waraa'i gadaashaydii soo socdaan faqaala wuxuu yidhi nebiga yaa abaa hurayra abuu hurayro wa acطaanii wuxuu ii dhiibay naclayhi labadiisa dacas faqaala wuxuu yidhi idhab bax bima calaya labadaydan kabood haatayni ee kuwaan ah qaado faman laqiita qofkaad kula kulanto min waraa'i haada alxaa'iqi gidaarkan gadaashiisa yashhadu qirahaya an laa ilaaha ila allah ilaahay mooye inuusan ilaahay kala jirin mustayqinan yaqiinsan bihaa kaa qalbuhu qalbigiisna janno ugu bishaaree janno ugu bishaaray dacaskaygaan qaado waa kuu calaamade dacaskaygaan qaada waa kuu daliile qof kasta oo gidaarkan gadaashiisa aad kula kulanto oo kaa hor yimaada laa ilaaha ila allah qirahaya mustaqiin ahoo qalbigiisa ay ku sugan tahay alla mooyey alla kale oo xaqnimo lagu caabudaa inuusan jirin janno ugu bishaaray fabashirhu biljanna janno ugu bishaaray wadakara alxadiid bituulihi xadiiska asagoo dheer buu sheegay rawaahu muslim alrabiicu annahru alsagiir waa webi yar wahuwa aljadwun bifatxi iljiim kama fasarahu fi alxadiid waasuu xadiisku ku fasirayba wa qowluhu ixtafastu ruwya biraa wa bizayba waa la akhriyaa wa macnaha bizaay tadaamantu watasaagartu waan isku soo ururay oo waan isyareeyey waaye xataa amkananii sida ay daawacadu isku isku kuusay can abi shumaasata qaala wuxuu yidhi xadarnaa camar binu caas ayaanu xaadirnay radia allaahu canhu wahuwa asagoo fii siyaaqati almowti siyaaqada geerida ku jira waa xadramood waayo geeridii baa ku soo xaadirtay fa bakaa wuu ooyey camar wuu ooyey tawiilan wax dheer ayuu ooyey wa xawala wajhahu wejigiisana wuxuu u jeediyey ila jidaari derbiga gidaarka ayuuna u sii jeestay fa jacala ibnuhu wiilkiisa wuxuu guda galay yaquul inuu leeyahay yaa abataa aabbow yaa abataahu aabbow amaa basharaka rasuuluullah miyuusan rasuulka alla kuugu bishaaraynin sala allahu calayhi wasalama bikada waxaa miyuusan kuugu bishaaraynin amaa basharaka rasuulu ullaahi bikadaa waxaasoo kuuguma bishaareen rasuulka fa aqbala wuu soo qaabilay biwajhi wejigiisuu intuu jidaarka ka soo jeestay yuuna soo eegay faqaala wuxuu yidhi ina afdala maa shaykan u fadli badan nucibdu aan tirsanayno waa shahaadatu an laa ilaaha ila allah wa anna muxammadan rasuulu ullah waxaa keliya isku hallaynayna waa kelimadaa towxiidka waxaan isleenahay amuu ilaahay idinkugu dembi dhaafaa waa qiritaanka ilaahay jiritaankiisa ilaah kalena uusan jirin iyo nebi moxamed oo rasuulkii ilaahay ah innii anigu qad kuntu waxaan ahaa ama aan soo maray calaa atbaaqi alaain saddex xeerar saddex adbaaq iyo saddex xeerar baan soo maray dhegaysta laqad ra'aytumnii waan is arkay wanaa axadun ashadda ka daran buqdan caro lirasuuliillaahi rasuulka allah sala allahu calayhi wasalam loo carooda minii xaggeyga xilli waxaan soo maray adduunka qofka nebi moxamed ugu neceb inaan aniga ahay walaa axabba ilaya axad wax iga kay jacayl badnaa xaggayga ma jirin min an akuuna inaan ahaado qad istamkantu minhu mid gacanta ku dhiga oo faqataltuhu dila wax iiga jacayl badnaa inaan gacanta ku dhigon kow ka siiyana ma jiri rasuulka sal alla calah wasalam oo faqataltuhu falow mudtu haddaan dhiman lahaa haddaan ku dhiman lahaa calaa tilka alxaali xaaladdaa ayada ah lakuntu min ahli nnaar ahlu naar baan ka mid ahaan lahaa lakuntu waan ahaan lahaa min ahli innaar falammaa markii jacala allaahu ilaahay u yeelay alislaama islaamka fii qalbii islaamkii qaatay macnaha mar allaala markii ilaahay qalbigayga islaam ka yeelay ataytu nabiya nebigaan u imid sal alla alay wasalam faqultu waxaan ku idhi absut fidii yamiinaka midigtaada fala ubaa yackaan kula mubaayactami basada wuu fidiyey rasuulka yamiinahu midigtiisa fa qabadtu yaddii gacanteeda waan ka laabtay marka intaan gacanteeda u soo taagaandha ila mubaayaco midigta soo taag markuu soo taagayna waan ka laabtay gacanteydii fa qaala wuxuu ii dhahay maa laka yaa camr camrow maxaa dhacay qultu waxaan idhi aradtu waxaan rabaa an ashtarifa inaan sharaf kula galo marka hore inaan kula shardeetamaan rabaa qaala tashtariqu maadaa shardiya waa maxay waxaad igu shardinayso qultu waxaan idhi an yukfara lii inay dembi dhaaf ilan wuxuu galuu ogyahay ninka ugu nacab adduunka nebi moxamed buu ahaa ninka inuu dilo jecelna wuu ahaa haddana islaamkii buu qaatay intuusan mubaayacada la gelin buu rabaa inuu shardigan horumarsado waxaan rabaa buu yidhi an yukfara lii in lay dembi dhaafo qaala rasuulku wuxuu dhahay amaa calimta miyaadan ogeyn ana alislaama islaamku yahdimu inuu dudumiyo maa kaana qabla wixii ka horeeyey intaadan soo islaamay wax kasta oo dembi aad gashay wixii zina aad gashay wixii dil aad gashay kulli ilah ku saamaxay subxaana wa tacaala alislaam yahdimu maa kaana qablahu wa ana alhijrata hijraduna tahdimu inay dudumiso maa kaana qablaha wixii horteeda ahaa wa ana alxaja xajkuna yahdimu maa kaana qablahu wixii ka horeeyey ayuu didiyaa waa baabi'iyaa oo dembi ah waamaxumaynayo qofsaa u jeclaa inuu adduunka jiray ma jirin axad eega kay jecel badan yahay rasuulka alleh walaa ajalla fii caynii minhu indhahaygana uga weynayn badan wamaa kuntu ma aanan ahayn utiiqu mid awoodi karaa an amla'a cayni minhu inaan indhahayga ka buuxsado ijlaalan lahu qadarin iyo tacdiimin iyo weynayn aan weynaynayo darteed xataa indhahayga kama bogsiin gelin oo intaan wada fiiriyo waayo indhahaygaba kama buuxin jiray indhahayga kama buuxinin buu yidhi mana tilmaami karo rasuulka xaggiisa walow mudtu haddaan ku dhiman lahaa calaa tilka alxaal xaaladdaa ayada ah la rajawtu waxaan rajayn lahaa waxaan ahaan lahaa ma aha waxaan rajayn lahaa an akuuna inaan ahaado min ahli ljannati ahlujanna jannada ehelkeeda inaan ka mid noqdo ayaan rajayn lahaa uma ka bacdi walliina waxaa madaxna loogaga dhigay oo na loo dhiibay ashyaa'a sheeyaala maa adri aanan ogayn ma xaalii fiiha wax xaal madax baana laka dhigay xoolaana la siiyey hantibaa la siiyey adduunkii baanala ku baaqi yeelay fa idaa ana haddii anigu mubtu aan dhinto falaa tasxabni yaysan isoo raacin oo meydkeyga yaysan soo raacin naa'ixatu naag barooranaysa naag waaw waaw dhahayso yaysay soo raacin walaa naarun dabna yaan layga soo daba qaadin idin in uunsi lagu shida iyo luwaan iyo foox lagu shida iyo yaan la yeeli taanayaan layga soo dabaqaadi sigaar iyo taraq iyo wax laga cabo sigaar shidan iyo kulli baa la mid ah reer magaalnimadu maanta waxay keentay dadka janaasada raacaya gobolkan inay sigaar qaataan taraq ay qaataan geedka sigaarka lagu daaraya ay wataan dab yaan layga soo dabaqaadin buu yidhi walaana fa idaa dafantumuunii marka aad i aasaysaanood ciidda igu shubaysaanna fashunnuu calaya igu shuba fashunnuu shuba calaya korkayga adturaaba ciidda shannan si aayad ah riig riig igu siinina ciidda si tartiib ah oo shan ah iigu shoobuuya umma kadib aqiimuu nagaada oo jooga xawla qabri e, qabrigayga gaarankiisa qadra maa tunxaru in la gowraco jasuurun rati oo wayuqsamu la qaybiyo laxmuhaa hilibkiisa wax la eg qadar internet geela la qalo la googooyo hilibkeeda laga wasaco in la eg intaana isisuga oo qabrigayga agtiisa joogo markaad io astaan ha iga cararin waxoogaa ila jooga oo waxay ku qiyaasi jireen sidoodada saxaabada markay wax qiyaasayaan anagu maxaan dhahnaa hadda ee shan daqiiqo oo kale soo maaha toban daqiiqo oo kale meeqaan kugu soo celiyaa qadar wallahi nus oo kale igu soo celi telefonka goormee ku imaada goormee meesha lagaa hela goormee mataqaanaa la samaynaya arrinta wallaahi wakhti adiga hal saacii bar oo kale ayagu cibaadii ku isticmaali jireen saxaabada kulligood dad cibaadi ahaayeen xataa markay wax jaangoynayaan waxay ku jaangoyn jireen cibaadada tani waa sadaqada u jeedaa macnaha meeshii la dhihi lahaa ee hal saac oo kale ila jooga muxuu yidhi qadar inta neef geela la gowraco hilibkiisa la googooyo la qaybiyo macnaha ilaa madti laga sadaqeeyo waa cibaado waxaa noo imaan doontaa mar allaala markaad saxuurateen meeqa u dhaxaysay aadaanka iyo saxuurta qaala qadar khamsuuna aaya konton aayadood inta laga akhriyo oo kale macnaha kulli cibaado iyo wax ku jaangoynayaan xataa tiradooda saacaddooda habkii wax u cabirayaan saasay macnaha noqonaysaa ilaa qof sooman uu ka soo furo oo kale ilaa qof saas ah saasuu noqdo oo dhanbu waxay wax ku jaanbayaan ay ku xisaabtaan ay ku ballangalaan waa nooc cibaadada markaa ka mid ah marka ii jooga buu yidhi uma aqiimuu ooga xawla qabrii qabrigayga gaarkiisa jooga qadara maa tunxaru jazuurun inta ratigeela la gowraco oo oo wayuqsamu la qaybiyo laxmuha hilibkiisa xata ista'nisa bikum ilaa aan idin weheshto waan idin weheshanayaa buu yidhi oo wa andura aan fiiriyo maa uraajicu bihi waxaan u celin lahaa waan ugu jawaabi lahaa rusula rabbii rabbigay rasusha uu ii soo diro waa labadii malaga labada malag markay ii yimaadaan su'aasha ay i weydiinayaan jawaabta aan ka bixinayo ilaa aan ogaado isuga rawaahu muslim baa xadiidka wariyey xarfaha kakan ama ad adag buu noo fasiri doonaa qowluhu uu yidhi shun ruwiya bishiin baa la akhriyaa almucjamati wa bilmuhmala dhibcana aan lahayn ay subuuhu shuba waaye qaliilan qaliilan kistoo kistoo igu shuba tartiib tartiib ciidda igu shuba wallaahu subxaanahu aclam ilaahay baana garanaya xaqiiqda sida markaa ay tahay baabu ladaaci saaci wasiyati baanu geli doonaa haddii rabbi idin wabillahi towfiiq wallahu subxaanah wa tacaala aclam